بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبgu xad ay xad الناasa dadka wuxuu ku booriyey calى الرضا بqضاء الlahi وaqadarihi inay ku raalli noqdaan qadaha ilaahay qadartiisa waxaa ilaahay uu xukmiyey bacda badli ljuhdi markii ay bixiyeen dadaalkooda ka bacdi dadaalkoodii markii ay bixiyeen ka bacdi wixii qadarahoo dhaca inay ku raalli noqdaan waistifraaqi lwusci iyo awooddooda markay ku baabi'iyeen oo ay ku dhammeeyeen fi lxirsi cala annaafic inay ku dadaalaan wixii wax tarayay dadaalkooda ugu dambeeya markay ku bixiyaan ku dadaalidda wixii wax intaa ka wixii qadarahoo dhaca qofka muslimka ah inuu ku raalli noqdo ayuu nabigu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam uu ku booriyey fa idaa asaaba alcabda addoonka hadduu ku dhaco maa yakrahuhu wuxuu necab yahay falaa yansub dalika ilaa tarki bacdi alasbaab yuusan u tiirinin arrinkaas asbaabta wax uun ka mida inuu ka tegay allatii yadunnu nafcaha low facalahaa asbaabtaas oo asaga ay la tahay inay wax u tari lahayd hadduu samayn lahaa yuusan dhihin shaygaas iyo shaygaas oo asbaabta ka mid ah haddii aan samayn lahaa shaygan makruuha iguma dhaceen saas yuusan dhihin bal yaskunu ilaa qadaa ilaahi wa qadarihi waa inuu ku xasilo oo uu ku dego qadaa ilaahi qadartiisa liyasdaada iimaanuhu si iimaankiisu uu u kordho wayaskuna qalbuhu qalbigiisuna uu u xasilo wa tastariixa nafsuhu naftiisuna ay u astareexdo fa inna low fii haadihi alxaal maxaa yeelay low isticmaalitaankeeda xaaladan la isticmaalo taftaxu camala shayطaan shaydaanka camalkiisa ayay furtaa shaydaanka camalkiisa ayay furtaa binaqsi iimaanihi bilqadar oo waxay ku furee iimaankiisa inuu nuqsaamo qadarta uu rumaysan yahay waa nuqsaantaasi waa fatxu camali shayطaan waictiraadihi calayhi inuu ictiraado sidoo kale ayaduna waa fatxu camali ashayطaan wa fatxi abwaabi اlhami wاlxusni almudcifi lilqalbi sidoo kalena murugta iyo walwalka albaabadooda ayay furee kuwaasoo qalbiga daciifiya wa haadihi alxaalu xaaladan alatii arshada ilayha nabiyu sala allahu alayhi sala allahu calayhi wacala alihi wasalam oo nabigu dadka uu ku hanuuniyey hiya acdamu turuqi liraaxati alqalbi wadooyinka qalbiga uu ku raaxaysto oo waddada ugu weyn qofka in haddii musiiba ay ku dhacdo inuu ku raalli noqdo oo uusan dhihin haddaan saa yeeli lahaa saa iguma dhacdeen wa adcaa lixusuuli alqanaacati waalxayaa altayiba waana middii keeni og qofka inay u soo xastisho qanaaco uu ku qanacsan yahay qadaha ilaahay iyo nolosha fiican wa huwa kaasi wuxuu yahay waxa nebiguu dadka ku dhiirigeliyey oo uu dadka ku hanuuniyey alxirsu cala alumuuri annaafica qofku arrimaha wax taraya inuu ku dadaalo wاlijtihaad fii taxsiiliha soo xasilinteedana inuu ku dadaalo wاlisticaana billaahi calayha soo xasilinteedana waa inuu ilaahay u kaashado wa shukri llaahi calaa maa yasarahu minha haddii ilaahay wax un kamida uu usoo fududeeyana ilaahay inuu uga shukriyo wa ridaa canhu bimaa faata inuu ilaahay ka raali noqdo wixii uu gacanta kusoo dhigi waayo waridaa canhu can illaah wa inuu ilaahay ka raali noqdo bimaa faata qofku wixii dhaafa oo ka mid ah waxyaabahaas wax tari lahaa walam yaxsul minha oo uusan gacanta ku dhigin waclam ogow ana isticmaala low low adeegsigeeda yakhtalifu waa kala duwan yahay biikhtilaafi maa qasada biha lowdaas wuxuu ula jeedo siday u kala duwan tahay ayaa isticmaalkuna ku xiran yahay hadalkaas macnihiisu wuxuu yahay lowdan maqsadkiisa iyo ujeeddadiisa ayaa la fiirinaa maqaasidaas way kala duwan tahay sida maqaasidaas ay u kala duwan tahay ayaa xukunka lowna uu ku xidhan yahay taxriiman wa taxliilan xaaraannimadiisa iyo xalaalnimadiisa fa in istucmilat fii haadihi alxaal haddii loo adeegsado low xaaladan allatii xaaladaasoo laa yumkin istidraaku lfaa'iti fiiha qofka waxa dhaafa uusan ka daba tegi karin fa innaha taftaxu cala alcabdi camala shaytaan addoonka waxay ku fureen shaydaanka camalkiisa kamaa taqadama sidaan soo marnay wakadaalika waxaa la mida low istucmilat fii tamani shari waalmacaasi qofka hadduu u adeegsado sharta iyo macaasida tamanigeeda oo tusaale ahaan qofku inuu shar ama macsiyo uu sameeyo ayuu ku talagalay macsidii shartiga u suurageli weyday inuu yidhaahdo sidaas haddaan yeeli lahaa macsidaas waa ii suurageli lahayd oo waddadaas haddaan mari lahaa waa ii suurageli lahayd fa innaha madmuuma markaas waa dhaleecaysan tahay wa saaxibuhaa qofka lowda isticmaalana aathimun waa dembiile maqsadkiisa marka sida xaaraan uu u yahay ayaa isticmaalkeeduna marka xaaraan u yahay walow lam yubaashir ilmacsiya haddii uu doono qofku macsiyadaas yuusan la mubaasharoonin oo yuusan samaynin fa innahu tamanaa xusuulahaa maxaa yeelay wuxuu tamaniyey macsida helitaankeeda qofku haddii uu go-aan ku gaaro shay xaaraam ama shay macsiya ah inuu sameeyo wixii awooddiisu ay u saamaxaydana uu sameeyo xitaa hadduusan samaynin dembiga ka soo gaaraa sida xadiidkii abibakra ah oo saxiixaynka ku soo aroor nabigu yihi sala allahu calayh wacala ali wasalam ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu almaqtuulu fi nnaar nabigu waa la weydiiye ninka qaatilka ah wuxuu naarta ku galay waaba la gartay qof muslim oo dhiiggiisu xaaraan ka yahay ayuu daadiyey laakiin ninkan maqtuulka ah muxuu naar ku galay wuxuu yidhi fa innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibihi isaga laftigiisa wuxuu go-aan ku gaaray oo intuu awoodi kara uu sameeyey qof walaalkiisa oo dhiiggiisu xaaraan uu ka yahay inuu daadiyo ma uusan samaynin haddana iyadoo saasay tahay naaruu ku galay xirsigaasuu ku dadaalay shay isaga xaaraanka ah wa amaa ida istucmilat fi tamani alkhayr haddii loo adeegsado khayrka tamanigiisa haddaan saas yeeli lahaa shaygaas khayrka ah ama falaaxa waa isoo xasili lahaa ow fi bayaan alcilmi annaafic ama cilmiga waxtar kale caddayntiisa haddii loo adeegsado fa inaha maxmuudatun waa fiican tahay nabiguna sala allahu alayh wacala alih wasalam wuu adeegsaday fii xajati alwadaac oo wuxuu yidhi low istaqbaltu min amri ma stadbartu maa suktu lhadya dadkii nabiga la xajinayay sala allahu calayhi wacala ali wasalam waxaa ku jiray dad xoolo kaxeeyey oo hadi ah oo ay rabaan inay kacbada ku qalaan qayb ka midana ma aysan kaxaynin qoladii xoolaha kaxayday wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam xajkiina adinku qiraanka dhigta qoladii aan kaxaynina nabigu wuxuu yidhi xajkiina adinku tamatuc ka dhigta in la tamatuco oo la cumraysto fii ashhuri alxaji jaahiliga shay mamnuuc ahay ahayd ilaa bilaha xajku ay ka baxaan kabacdi lama cumraysan jirin waa ti ay dhihi jireen jaahili idaa bara-a dabar neefkii lagu xajiyey haddii boogtiisu ay raysato wa cafa alahar raadkiina uu baabo dadkii xujaajta ah raadkooda wansalakha safar safarna ay gudubto markaas xallat ilcumratu liman ictamar qofkii cumraysanaa markaasi xalaalu tahay inta ka horeyda cumro lama ogola yani waa sida jaahilugu aaminsanaayeen saxaabada nabigi badan oo ka mid a arrintaas maskaxdooda waa ka guuxayday nabigu markuu yidhi cumraysta oo cumrada markaad ka xalaal noqotaan kadibna xajiya xoogaa waa culays ay ku noqotay markaasuu nabigu wuxuu yidhi low istaqbaltu min amrii ma stadbartu waxa aan soo dhaafay hadday hor ooli lahaayeen maa sugtu lhadyi hadyi sooma kaxeeyeen haddaan ogahay sidaan inay dhaceen nebigu wuxuu ley hadiisu ama wadeen si uu u tusiyo cumrada fii ashhuri lxaji inaysan wax dhiba aysan lahayn lianna alwasaa'ila lahaa axkaamu lmaqaasid maxaa yeeley wadooyinku waxay leeyihiin maqaasid axkaamta ay leedahay wasiilo kasta ahi waxay ku xugun tahay maqsadkeeda maqsadku hadduu xaaraan yahay wasiiladun waa xaaraan hadduu mubaax yahay wasiiladun waa mubaax hadduu waajib yahay wasiiladun waa waajib wa hada alaslu aladii dakarahu nabiyu sala allahu alay wasalam nabiga asalkan uu sheegay wahuwa alamru asalkaas muxuu yahay wahuwa alamru bilxirsi cala alumuuri naafica waa in la isfaray in lagu dadaalo arrimaha waxtarka leh wa min laasimihi in lagu dadaalo wixii waxtara waxaa ka dhalana ijtinaabu lumuuri daara qofka inuu ka fogaado wixii wax dhibaa idan yalzamu min hada hada kan waxaa ka dhalanaya kan qofka ku dadaalitaanka uu ku dadaalaa wixii waxtar ah waa malzuum maxaa ka dhalanaa haddaba oo farac ah waxaa ka dhalanaa wixii wax dhibaana qofka inuu ka fogaado maca alisticaanati billaahi ayadoo ilaahay la kaashanaa asalkaa nebigu uu sheegay yashmalu waxaa ku guda jira isticmaaluhu waalamru bihi qofka inuu ku dhaqmo oo uu nafsadahaantiisa adeegsado iyo walamru bihi inuu faro fi lumuuri اljus arrimaha gaarka ah almukhtasati bilcabdi ee addoonka gaarka ku ah wa mutacalaqaatihi wixii asaga la xiriira asaga inuu isticmaalo oo uu adeegsado dadkana uu faro wayashmalu lumuura alkuliya sidoo kale wuxuu shamlina arrimaha kulliga ah guud ahaaneed almutacalliqa xiriirka la leh bicumuumi lummati ummadda oo dhan haddaba nabigu markuu leeyahy sala allahu alay wasalam ixris calaa maa yanfacuka wastacin bilah markuu leeyahay hadalkaas macnihiisu wuxuu yahay waxaa ku guda jira shaksiga wixii asaga waxutara gaar ahaantiisa waa ku jira xadiiska sidoo kalena ummadda oo dhan iyo bulshadii meel wada degan wixii waxutar ah oo oo anfaca in lagu dadaalana xadiiska waa ku jirta macnuhu waa saas marka adiga shaksi ahaantaada wixii wax ku tara iyo ummadda wixii waxu taraa labadaba waa su jamiican fa calayhim jamiican ummadda oo dhan waxaa dushooda ah an yaxrisuu inay ku dadaalaan cala alumuuri annaafica wixii waxu tara inay ku dadaalaan wa almasaalixu alkuliyatu waana danaha guud ee bulshada ka dhexeeya walisticdaadu liacdaa'ihim iyo inay u diyaar garoobaan cadowgooda si ay isaga dhici lahaayeen bikulli mustataacin wax kastoo ay awoodaan mimaa yunaasibu alwaqta oo waqtiga ay nool yihiin munaasib u ah min alquwati almacnawiyati waalmaadiyati oo ah awood macno ahaaneed sida iimaankii oo kale iyo awoodda maadiga ah labadaba wayubdiluu gaayata maqduurihim fii daalika waana inay bixiyaan awooddooda meesha ugu dambaysaa arrinkaas u diyaargaroobiddiisa mustaciiniina billaahi calaa taxqiiqihi ayagoo ilaahay u kaashanaa soo xasilintiisa xaqiijintiisa iyo wa takmiilihi dhammaystiriddiisa wa dafci jamiici maa yudaaddu daalik arrinkaas wixii ka hor imaanah oo dhanna inay iska difaacaan wa sharxu haadihi اljumla jumladan faahfaahinteeda yatuulu sharxaasi wuu dheeraanah u leeya haddii aan faahfaahin tago waa ila tege wa tafaasiiluhaa macruufa wuxuu leey tafaasiisheedana waa macruufa waa la yaqaanaa waqad jamaca الnabiyu salى اllahu عalayhi wعalى alih wasalam fi hada alxadiid nabigu xadiidkan dhexdiisa wuxuu ku soo ururiyey bayna aliimaani biاlqadaa'i wاlqadar in qadaha iyo qadarka la rumeeyo walcamali bilasbaabi naafica sidoo kalena asbaabta naafica ah qofkuu ku camal falo labada marka waa inuu isku darsado asbaabtana waa inuu la yimaado wixii qadaha ilaahay qadartiisa ahna uu rumeeyo labadaas waa inuu isku daro wa haadaani alaslaani labadan asal oo ah aliimaanu bilqadaa'i walqadar iyo walcamalu bilasbaab labadaas asal dalla calayhima alkitaabu wasunna fi mawaadica kahiira kitaabka iyo sunnadu way muujiyeen meelo badanayna ku muujiyeen qofku waa inuusan dhihin qadaha ilaahay qadartiisan rumaysanay haddana meel uusan iska fadhiisan maya qadaha ilaahay iyo qadartiisa adigoo rumaysan haddana waa inaad asbaabtii aada la imaato oo aada ku dadaasho walaa yatimu diinu bihimaa diinkuna ku taab noqon maayo ilaa labadooda in la helo maahane bal iska dhaafe laa tatimu lumuuru lmaqsuuda kulluhaa ilaa bihimaa arrimo kasta oo dana laga leeyahay ma taam noqon karaan haddii labadaas aan lala imaan lianna qowlahu maxaa yaele hadalka nebigu uu yidhi ixris calaa maa yanfacuk amrun bikulli sababin diiniyin wa dunyawiin waxaa soo hoosgelaa amar arrin kasta ama sabab kasta oo diini ah iyo sabab kasta oo dunyawi ah icris calaa maa yanfacuk macnaheedu wuxuu yahay wax kastaoo wax ku taraa sabab kasta oo wax ku taray ama diini ha aatee ama dunyawi ha aatee ku dadaal bal amrun biljiddi walijtihaadi fiihi bal ee waxaa ku jira amrid la isfaro biljiddi dadaal walijtihaad dadaalid fiihi sababkii wax kuu taraaye sababkaas walxirsi calayhi in lagu dadaalo niyatan niyad ahaan wa himmatan iyo himmad ahaan ficlan fal ahaan wa tadbiiran iyo ku talagal ahaan ama maamul ahaan qofka qorshihiisa tadbiirka macnaha waa qorshaha ficlan ficil ahaan wa tadbiiran qorshe ahaan wa qowluhu hadalka nabigu uri wastacin billahi iimaanu bilqadaa'i waalqadar wa amrun bitawakuli cala allah waxaa kaloo ku jirta in la isfaro ilaahay in la isku halleeyo oo lagu tiirsanaado aladi huwa اlictimaadu taam tawakulka maxaa la alictimaadu taamu waa ku tiirsanaan isku halayn dhammaystiran calىa xawlihi ilaahay xeeladiisa iyo waquwatihi awooddiisa tacaala tawakulka macnihiisuna waa saas waa qofka inuu isku tiiriyo oo uu isku haleeyo allah oo uu ku kalsoonaado wuxuu qadaro fii jalbi اmasaalix wixii dana ah inuu kuu keeno wa dafci lmadaari wixii dhib ahna uu kaa celiyo maca hiqati taamati billaah ayadoo kalsooni dhammaystiran ilaahay lagu qabo fii najaaxi dalika arrinkaas inuu guulaysto falmutabicu lirasuuli sala allahu alayhi waala wasalam qofka nabiga raadkiisa ku taagan yatacayanu calayhi waxaa waajib ku an yatawakala cala allah inuu ilaahay ku tiirsanaado fii amri diinihi wa dunyaa wixii adduunyadiisa iyo aakhiradiisaba ku saabsan diinkiisa wa an yaquuma bikulli sababin naafic inuu u istaago sabab kastoo waxu tare bixasabi qudratihi wa cilmihi wa macrifatihi inta awooddiisu ay la eg tahay iyo aqoontiisu hadba inta ay la eg tahay wallahu lmustacaan alxadiidu thalith cashar xadiiska saddex iyo tobnaad can abi muusa alashcari radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wala alih wasalam nabigu wuxuu yidhi almu'minu lilmu'mini almuuminu qofka mu'minka lilmu'mini mu'minka kale kalbunyaani wuxuu la mid yahay dhismihii ayuu u la mid yahay yashuddu bacduhu bacdan dhismahaas oo qaarkiis qaarka kale u adkeeyo saasay macnaha isula mid yihiin qofka mu'minka ah kan kale mu'minka marka loo geeyo waxay la mid yihiin dhisma is adkaynaya laakiin waa markay da isu tagaan washabaka nabigu wuxuu isdhexgeliyey bayna asaabicihi farahiisa ayuu isdhexgeliyey isagoo nabigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam dadka tusaalaynaa mu'miniintu haddii ay isu tagaan inay la mid yihiin dhismahaas oo wax kasta oo dhiba qofka ku jira ka celina ama dhaxan ha ahaado ama qorax ha ahaado ama qabow ha ahaado ama dhibaatooyin kale ha ahaadeen haadaa xadiiثu cadiim waa xadiis weyn fiihi waxaa xadiiska dhexdiisa ku jira alkhabaru war ayaa ku jira min الnabiy salى الlahu عalيه wasalam can اlmu'miniina mu'miniinta uu ka warama anahum calىa hada اlwaصfi inay tilmaantan ku sugan yihiin wayatadamanu sidoo kale waxaa ku jira alxahu minhu min الnabiy sala allahu calayh wacala ali wasalam boorri nabiga xaggiisa ka ahaatay calaa muraacaati hada alasli oo ummadda uu ku boorina asalkan inay ilaaliyaan asalkaas oo ah isku tiirsanaanta dadka muslimiinta ay isku tiirsan yihiin wa an yakunuu ikhwaanan iyo inay noqdaan walaalo mutaraaximiin isu naxariiso mutaxaabiina isjecelo mutacaadifiin isu damqada yuxibu kullun minhu mid kastoo ayaa kamida uu jecel yahay lilaakhari kan kale maa yuxibu linafsii wax naftiisa uu jecel yahay oo nafci ah ama adduunyo ama diin wayascaa fii daalika arrinkaasna uu ku dadaalo wa anna calayhim iyo sidoo kale in mu'miniinta korkooda uu yahay oo laga rabo muraacaatu lmasaalix alkuliya inay ilaaliyaan danaha guud oo bulshada ka dhexeeya aljaamica limasaalixihim kullihim kulmine danaha ayaga dhan ka wada dhexeeya gebi ahaantood danaha guud wa an yakuunuu calaa hada alwasfi iyo inay tilmaantaas ku dul sugnaadaan fa ina albunyaana almajmuuca maxaa yeelay dhismaha ka kooban min asaasaatin aasaas dhismaha ka kooban aasaas wa waxiitaan iyo derbiyo ama gidaaro muxiita kulliyatan oo ku hareeraysan gebi ahaan guriga oo dhan gidaarka guud oo weyn oo guriga ku hareeraysan iyo aasaaska iyo waxiitaan iyo derbiyo tuxiidu bilmanaasil almukhtasa oo ku hareeraysan guryaha gaar ahaan guri kasta ahay ama qol kasta ahay gidaar gaara soo ma laha dhammaantoodna gidaar hore sooma lahaa marka wuxuu yidhi aasaasyadaas iyo xiidaantaas guriga ka kooban ama dhismaha ka kooban wamaa tatadamanuhu iyo manaasishaas waxa ay wadato oo min suquufin saanqaafiya ah saqafya ah wa abwaabin iridaa ah iyo wa masaalix wa manaafic iyo waxyaabo waxtara kullu nawcin min daalika mid kasta oo kaas ka mid a ah, laa yaquumu bimufradihi keligiis wax ma taro saanqaaf keligiis haddii meel la dhig waxma tari maayo albaab keligiis haddii meel la dhig waxma tari maayo gidaar keligiis haddii meel la dhig waxma tari maayo ilaa la isu geeyo xataa yandama bacduhaa ilaa bacdin ilaa qaarkeed qaarka kale uu u dunmo oo loo geeyo kadalika waxaa la mid ah almuslimuun yajibu waxaa waajiba an yakunuu kadalika inay sidaa noqdaan fa oo ay ilaaliyaan qiyaama diinihim wa sharaa'icihi diinkooda istaagiisa iyo sharaa'icdiisa wamaa yuqawimu dalika wixii toosin lahaa wayuqawihi oo xoojin lahaa waa inay ilaaliyaan wayusiilu mawaanicahu oo meesha ka saaraa wixii ka hor istaagaa qiyaamkiisa iyo wacawaaridda wixii ka hor imaanaa falfuruudu alcayniyatu furuuda cayniga ah fardu caynka yaquumu biha kullu mukallafin qof kastoo mukallafa waa inuu u istaago laa yasacu mukallafan qaadiran tarkuhaa qof mukallaf ah oo awood u leh farducaynkaas inuu la yimaado uma furna uma bannaana inuu ka tago aw ilkhlaalu biha ama inuu nuqsaamiyo oo uu dhimo looma ogola qof kastoo awoodo iyadoo kaamil ah waa inuu farducaynkaas la yimaado wa furuudu lkifaayaat furuudulkifaayahana yujcalu fii kulli fardin minha fardi kastoo ayada ka mida waxaa loo sameeyaa man yaquumu bihi min almuslimiin dadka muslimiinta qeyb kamida inay u istaagto wixii fardulkifaaya ahna qayb dadka muslimiinta ka mida oo u istaagto oo fulida waa in loo yeelo ama ayagu waa inay isxilqaamaan baxaydu taxsulu bihim lkifaaya markaasoo qoladaas u istaagtay kifaayadii ay ku xasileen qolada u istaagtayna waa inay kifaayadaas dadka muslimiinta ka ridi karaan wayatimu bihim lmaqsuudu lmatluub ayagana uu ku taam noqon karo ujeeddadii la lahaa ilaan allah furuudda labadaas noocuu ka dhigay fardu cayn qof kasta laga rabo iyo furuud kifaaye ah oo ilaahay uu rabo in la fuliyo bis fulinteedaa la rabaa la fiirin maayo markaas maxamed maa fuliye mise caliyaa aa fuliye mase camaraa fuliye ma zaydaa fuliye ilaahay fiiri maayo wuxuu ka rabaa in la fuliyo biqadi nadar can faacilihaa ayadoo aan la fiirinayn cidda samayday cidda marka u istaagtay waa inay maqsuudka soo xasilin karto oo ah gudashada waajibkaas qaala tacaala fi ljihaad allah jihaadkaasoo ka warrama wuxuu yihi wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa mu'miniinta gebi ahaantood inay baxaan ma aha liyanfiruu inay baxaan kaafatan gebi ahaantood falowlaa nafara may dhaqaaqaan may baxaan min kulli firqatin koox kasta oo minhum mu'miniinta ka mida daa'ifatun koox koox ka mida may tagto liyatafaqahuu fi diini si ay diinka usoo fahmaan waliyundiruu qowmahum dadkoodana ay ugu digaan idaa rajacuu ilayhim hadday usoo laataan lacallahum yaxdaruun wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi asagoo ka warramaa dadka diinka in loogu yeedho waltakun minkum ha idinka mid noqoto adinka ummatun koox dadka muslimiinta waa in laga helo koox yadcuuna ee yadcuuna annaasa oo dadka ugu yeera ila alkhayri khayrka waya'muruuna ee ya'muruuna annaasa dadka faraysa bilmacruuf wayanhowna annaasa dadka reeba can ilmunkar ilahi wuxuu leeyahay dadka muslimiinta qayb ayaa ka mida oo waajibkaas u istaagta ha la helo dadka khayrka ugu yeerta macruufkana farta munkarkana ka reebta qayb ka mida marka haddii la helo inta kale wixii waajib ah oo dadka dhan wada saarnaay qoladaasaa ka ride haddii laakiin ayaga dhan ay ka wada fadhiistaan dhammaantood waa wada dambaabayaan wa amara tacaalaa bitacaawuni cala albiri wataqwa ilaahay dadka muslimiinta wuxuu faray inay gacan isku siiyaan alla ka dhowrsiga cadaabkiisa iyo caradiisa laga dhowrsanaa iyo baarinimada falmuslimuuna muslimiinta qasduhum ujeedadooda wa madluumuhum waxay raadinayaan waaxid waa hal xabo haddaba maqsadkooda iyo madluubkoodu muxuu yahay wahuwa qiyaamu masaalixi diinihim wa dunyaahum danahooda adduunyo iyo danahooda diin waa inay taagnaadaan danahaas allatii masaalixdaasoo laa yatimu diinu ilaa biha diin uusan ku taab noqonayn in la helo maahane wa kullu daa'ifatin koox kasta tascaa waa inay ku dadaasho fii taxqiiqi muhimmatihaa muhiimadeedii xaqiijinteeda bixasabi maa yunaasibuhaa wixii markaas u munaasib ah ayadoo raadsanaya wa yunaasibu lwaqta walxaal waqtiga iyo xaaladda markaas lagu jirana munaasib u ah walaa yatimu lahum dalika arrinkaasna uma taam noqon karo ilaa bicaqdi lmushaawaraat in ay qabtaan la tashiyo maahane la tashiye inay qabtaan maahane arrinkaas uma taam noqon karuu leeyahay iyo walbaxdi can ilmasaalix alkuliyati iyo inay raadiyaan masaalixda guud ahaaneed ay fiirfiiriyaan wa biayi wasiilatin tudrak masaalixdaas kulliga ah wadadee ugu dhow ee lagu gaari karaa waa inay ka tashadaan iyo kayfiyati turuq iyo sida ay yihiin wadooyinka ilaa suluukiha ee wasiladaas loo maraa wa icaanati kulli daa'ifatin lilukhraa koox kastana kooxda kale waa inay gacan ku siido fii ra'yihaa aragtideeda wa qowlihaa hadalkeeda wa ficlihaa iyo falkeeda waa inay gacan ku siido wa fii dafci almucaaradaat iyo inay gacan ku siido wixii ka hor imaana difaacidooda iyo walmucawiqaati canhaa iyo masaalixdaas wixii ku horgudban almucawil waa wixii qofka waddadiisa ku horgudban fa minhum daa'ifa dadka muslimiinta ah, waxaa ka mid a ah koox tatacallamu oo waxbarane oo diinkii iyo wixii adduunyo looga maarmin barane wa daa'ifatun koox kalena tucallimu waa inay dadkii waxbarto oo macallimiin mudarisiin waa inay noqdaan wa minhum waxaa ka mid a ah daa'ifatun takhruju ila aljihaadi bacda tacalumiha alfunuun bacda tacalumiha lifunuuni lxarbi koox ka midana waa inay jihaadka aado markay barato funuunta xarbiga iyo funuunta dagaalka wa minhum daa'ifatun turaabit qayb ka mid ahna waa inay heegan ahaato wa tuxaafid cala athuquur oo ay ilaalido xuduudda dadka muslimiinta ah wa masaalik ilacdaa iyo waddooyinka cadowgu u soo mari karo wa minhum daa'ifa tashtaqil bisinaacaat almukharija lilaslxa koox ka midana waa inay ku mashquulsho samaynta warshado hubka sameeya almunaasiba likulli zamaanin bixasabihi ee zaman kasta u munaasib ah hubkaas ila hubkii waa hore isticmaali jira hadda lama isticmaalo wa minhum daa'ifa tashtaqil bilxiraata waxaa dadka muslimiinta ka mid a ah, qeyb ku mashquushan ama mashquul ku ah bilxiraasati waziraaca waxbeerashada iyo wax abuuridda watijaara qayb ka mid a ah waxay ku mashquulsan tahay ganacsiga iyo walmakaasib almutanawica iyo shaqooyinka kala duduwan wasacyi fi lasbaabi aliqtisaadiya iyo inay ku dadaasho asbaabta dhaqaalaha wa minhum daa'ifa tashtaqilu bidarsi siyaasa waxaa ka mid a koox baranee siyaasada iyo maamulka ilan siyaasadu waa maamulka waxaana laga keenay saasa yasuusu oo macnaheedu uu yahay wuu maamulay nabigana sal allahu alayh waala ali wasalam xadiiskiisii waa tii ku jirtay cabdillaahi bni camr bn alcaas ina banii israa'iila kaanat tasuusuhum alambiyaa reer banuu israa'iil wuxuu yidhi ambiyada ayaa maamuli jirtay tasuusuhum macnaheedu waa maamuli jirtay waaye wa umuuri alxarbi iyo qeyb ka mid ah oo barane wixii ku saabsan dagaalka iyo wasilmi iyo nabadgelyo heshiis wamaa yanbaqii camalu waxa ay fiican tahay in la sameeyo maca alcadaai cadowga lala sameeyo ma waxaa fiican in lala diriro mase in lala heshiiyo mima yacuudu ilaa maslaxati lislaami walmuslimiin taasoo dadka muslimiinta ah iyo islaamkaba dan ay ugu jirto wa tarjiixi acla almasaalix calaa adnaaha masaalixda mararka qaarkood waxaa dhici karta inay iska hor imaato maslaxo iyo maslaxo labadooda tee la yeelaa maslaxaddii nafci badan waa in la qaato midii laga nafci badan yahana laga tago marka labadooda waa in la isbarbar dhigo masaalixda haddii laba maslaxa ay iska hor imaadaan wa tarjiixi cala almasaalix masaalixda midda sare waa in laga rajaxo calaa adnaha midda hooseyda wa dafci acla almadaari binnusuuli ilaa adlaaha mararka qaarkoodna waxaa dhici karta mafaasiddu inay iska hor imaato halkaana mafsadaa taalla halkaan mafsadaa taalla labadooda mid ka mida in la sameeyo waa lagama maarmaan see la yeelaa labada mafsado waa in la dhigo tee dhib badan teese dhib yar labadooda midii dhib badan waa in la daayo midda dhibka yarna la sameeyo midaan dhibka yaraa marka waxaa lagu difaacay midii dhibka badneed wاlmuwaasana bayna alumuuri iyo in laysbarbar dhigo arrimaha wa macrifati xaqiiqati اmasaalix sidoo kalena in la garto masaalix maxaa la dhahaa walmadaari madaar maxaa la dhahaa waxaa dadka dhibka u keenaa maxay yihiin dadka waxa wax u taraa maxay yihiin wa maraatibihaa masaalixda darajooyinka ay leedahay iyo madaar ama mafaasida darajooyinka ay leedahay wa biljumlati haddii lasoo duuduubo yascawna kulluhum dhammaantood waxay ku dadaalayeen litaxqiiqi masaalixi diinihim wa dunyaahum sidii loo xaqiijin lahaa danahooda diin ahaaneed iyo danahooda adduunyo mutasaacidiina ayagoo gacan isisiina mutasaanidiina ayagoo iskaashanaa yarawna algaayata waaxida ujeeddada iyo hadafkana inuu hal xabba yahay ayagoo u arka yarawna ayagoo u arka algaayata waaxida hadafku inuu hal xaba yahay hal meel yahay wa in tabaayanat iuruqu waddooyinka lamara hadday doonaadeen ha kala fogaadeen wاlmaqsuudu waaxid ujeeddaduna waa hal xabo wa in tacadadat alwasaa'ilu ilayhi wadooyinka loo mara hadday doonto ha badnaato laakiin maqsuudku waa waaxid famaa anfaca alcamala bi hada alxadiidi alcadiim xadiidkan ku camalfalidiisu nafci badanaa waxtarkiisu badanaa alladii arshada fiihi hada anabiyu اlkariim xadiidkaas oo nabigu dhexdiisa uu ummadda ku hanuuniyey uu ku hanuuniyey ummatahu ummadiisa ilaa an yakuunuu kalbunyaani inay noqdaan sida dhismihii yashuddu bacduhu bacdan qaarkiis qaarka kale uu xoojinaayey uu adkaynaayey wa kaljasadi lwaaxid iyo sidoo kale inay noqdaan halkii jiroo kale ida ishtakaa minhu cudwun jirkaasoo xubin ka mida ah hadday jirato tadaacaa lahu saa'iru ljasadi jirka intiisa kale uu isu wacanaa bilxumaa wasahari uu isugu wacanaa qandho iyo dhafar ama soo jeed walihaadaa saa daraaddeed xata shaaricu shaaricu wuxuu ku booriyey calaa kulli maa yuqawii hada alamra dadka wuxuu ku booriyey wax kasta oo arrinkan tacaawunka ah iyo muslimiintu inay iskaashadaan wax kasta oo xoojin kara dadka waa ku booriyey wixii dhibaato u keeni karana sharcigu waa reebay maa yuqawi hada alamra wamaa yuujibu almaxabata iyo wixii keeni kara kalgacayl bayna almu'miniin mu'miniintu inay isjeclaalaan wamaa bihi yatimu atacaawunu cala almanaafic iyo wixii ay ka dhalo karto manaaficda in la isu kaashado wa nahaa nabigu wuxuu reebay can itafaruqi in la kala tago watacaadii in col la isu noqdo la colowbo wa الكلمة في fii nusuusin kahiira wuxuu ku reebay in la kala tago iyo in la coloobo wa tashtiiti alkelima iyo midnimada in la kala geeyo fii nusuusin kahiira ayuu ku reebay kelimada hadda waxaa laga rabaa waxaa loola jeedaa wuxdada dadka muslimiinta midnimadooda in la kala geeyo wuxuu ku reebay nusuus fara badan xataa cudda hada alaslu cadiiman min usuuli اddiin ilaa lagu tiriyey ama xataa cadda ilaa shaaricu uu ku tiriyey haadaa kan aslan cadiiman asal weyn uu ku tiriyey oo min usuuli iddiin oo diinka usuushiisa ka mid ah qawaaciddiisa tajibu muraacaatuhu oo mar kasta ay tahay in la ilaaliyo waictibaaruhu iyo in la milicsado oo la qiimeeyo wa tarjiixuhu calaa gayrihi wax kale hadday ka hor yimaadaanna asaga in la rajaxo oo xoogga la saaro wasacyi ilayhi in lagu dadaalo bikulli mumkin wax kasta oo la heli karo fanas'alu اllaha tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa an yuxaqiqa lilmuslimiin muslimiinta inuu u xaqiijiyo hada alasla asalkan wayualifa bayna quluubihim quluubtooda isu soo dumo wayajcalahum yadan waaxida uu ka dhigo hal far calaa man naawaahum wacaadaahum ciddii la colaytanta naawaahum la colaytanta wacaadaahumna waa la mid inahu kariim ilahay waa deeqsi wallahu aclam halkaas ka joogo